بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة dadweynaha iyo maamulkaba dhammaantiin waa idin mahad celinayaa intaa kadib darsi ku saabsiisan qofka muslimkaa sugnaantiisa iyo toosnidiisa uu ilaahay kitaabkiisa ku toosnaado iyo diinta islaamiga ah ayaynu wax ka tilmaami doonaa dhaqanka aadanaha ma aha in weecweecad laga waayo aad bay ugu adagtahay bini aadamku inuu qumanaado bes waxay idhahdeen min caadat alinsaan waxaa ka mid ah atadabdub inuu isbedel uu ku dhaco waa caadada bini aadamka fii kulli shayna weeyaan tadabdubkaasi hadday shaqo tahay hadday dareenka tahay iyo mashaacirtiisa hadday tahay nashaadkiisa iyo actifitigiisa qofka bini aadamkii bay dhahaan joogtayntu sideeda ugu adagtay sida awgeed mar waa nashiid mar waa caajis mar shaqo badan buu qabanayaa mar waa wahsanayaa mar dareenkiisa farxad baa ka muuqata iyo rayn rayn isbeddelkaasi markaa bini aadamkaa dareemadiisa asal buu ka yahay bay yidhaahdaan inuu markaa sugnaado oo toosnaado qumanaada waxay culimmadu yidhahaan waa mujaahada waa shay dadaal dheeraada u baahan toosnidu iyo qumanaantu istiqaamadu iyo habaadku sugnaantu waa isku macno dhadhowyi midi waa inuu qofku mabda'a ku toosnaado aanu ka weecweecan inta badanna marka laga warramayo shahwaati nafsigaee wixii la halmaala ayaa la ydhaahdaa qofku waa inuu sugnaadaa waa inuu toosnaadaa qumanaadaa mararka laga warramayo shadaa'idda iyo mashaakilku markuu qabsadana waxaa la tilmaamaa iyana waa qumanaanti una laakiin sugnaan bay ku tilmaamaan marka haddii la ydhaha waa habaat iyo haddii la ydhaha waa istiqaama marna waa isku macna intooda badan mararka qaarkoodna waa la odhan karaa bacdu awjuh likhtilaaf baa ka jira ilaahay qur-aanka wuxuu inagu leeyahay isagoo inooga warramaya dardaarannadii ambiyadii ama isaguba ina farayo nebi yacquub markuu dhashiisa la dardaarmayay wuxuu ku lahaa yaa baniya ina allaha istafaa lakum addiin falaa tamuutunna ila waantum muslimuun caruurtaydiiyey buu leeyey dhashiisii isagoo la hadlaya in allaha astafaa lakum اddiin ilaahay wuxuu idiin doortay diinka kan kuwii ku dhaqme rumeeya inay ahaataan falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ha geeriyoonnina idinkuwa muslima mooyaane geerida lama garanayo goorta imanayso macnaheedu waxa weeyaan qumanaada inta geeridu idinka imanayso maadaama aan la garanaynin geeridu qofka goorta ku imanayso yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allah ilaahay in badan buu qur-aanka inugu leeyahy alla ka cabsada oo la yidhi walaa tamuutunna ila wa antum muslimuun ha geeriyoonnina idinkoo muslina mooyaane wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin nebi maxamed baa ilaahay subxaana wa tacaala wakhti dhib aad u badan ay quraysh ka haysatay ilaahay baa ku yidhi wacbud rabbak rabbigaa caabud intaad geeridu kaaga imanayso intaad yaqiinta ka arkayso si awgeed waxaa matluuboo laynaga wada rabaa ambiyada laga rabaa dhasha ambiyada laga rabaa dadweynaha caadiyana laga rabaa waxaa laynaga wada rabaa waa maxay ittaquu llaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ila waantum muslimuun inaynu alle subxaana wa tacaala ka dhowrsanno oo aynan geeridu inoo iman ilaa iyo inaynu muslim nahay mooyaane maadaama nebiga ilaahay ku yidhi wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin nebiguna calayhi salaatu wasalaam ducooyinka ugu badana uu ilaahay ku baryayay xadiidka tirmadi ibni maaja warinayaan sheekh albaanina saxiixa ku tilmaamay waxaa badnaa baa la ydhaahdaa nebigu inuu ku ducaysto yaa muqaliba alquluubi habit qalbi calaa diinik ilaaha aadanaha qalbigiisa gegediyow qalbigayga waxaad ku sugtaa diintaada saxaabi baa weydiiyo wuxuu yidhi yaa nabiy allahi aamanaa bik wa bima ji'ta bih fahal takhaafu calayna waaba ku rumaynay wixii aad la timina waa rumaynaye miyaad noo cabsanaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi nacam ina alquluuba bayna usbucayn aw bayna isbicayn aw bayna asbacayn intaba waa la akhriyaaye ina alquluuba qalbiyada bini aadamku waxay ku jiraan laba farood oo ilaahay farihiisa ka mid ah yuqallibuhaa kayfa yashaa ilaahay baa siduu doona u gegadiya maadaama gagadoonku uu suurtagel yahay nebi maxamed wuxuu baryayaa ilaahay subxaana wa tacaala in rabbi qumanida iyo toosnida iyo sugnaanta uu ku hayo waxaan rabnaa markaa dadaal badan inaynu ku bixinno waddada dhexe naf iyo shahawaadkeedii baa jira shayaadiin ilinsi waljinni baa jira mahma adigu aad tala gaadho caqabadaa ka hortaagan cid kugu riixaysa jidka inaad ka weecato tiro badan baa jira oo ay ka mid tahay shahwaadka lagugu abuuray lagugu itixaamay shahwaatu nafs xoola jacayl baa kugu jira xidhiirka rag iyo dumarka dhex maraa qof walba ku jira baahiyo badan baad qabtaa waxaasoo dhammi waa wax kugu riixaya sidii waxaa loo heli lahaa inaad u xidhxidhato mar labaad waxaa jira shayaaiin اljinni walins dadka barh shaydaama ah oo ilaahay ku tilmaamay inay shayaadiin yihiin dee wixii waddada qaldan dadka ugu yeedho o dhan baa shaydaan ah ama jin ha ahaado ama insi ha ahaadee marka shayddaannimadu waa dhaqan aadanuhuna leeyahay jinkuna leeyahay jinka inta dadka xumaha ugu yeedha inta xumaha ugu yeedhana waa shayddaamo haddii bini aadamku uu adkaysan kari waayo xaqa weydaarto oo kuwaa aad aqbasho isagoo ilaahay nebigiisii la hadlaya calayhi salaatu wasalaam buu wuxuu leeyihi wain kaaduu layaftinuunaka can aladii awxaynaa ilayka litaftariya calayna hayra waida latakhaduuka khaliila walowlaa an habatnaaka laqad kidta tarkanuu ilayhim shayئa qaliila idan laadaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaat uma laa tajidu laka calayna nasiira nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam waa ummadda horseedkeedii iyo hogaamiyaheedii waa ummaddu cidday ku dayanaysay laakiin ilaahay wuxuu leeyay waxaad u dhowaat waxay u dhowaadeen inay kaa fitneeyaan wixii aanu kuu waxyoonnay wax ka mid a ah waxaa waxaan ahayn noogu been abuuratid baa ilaahay leey taftariya calaynaa hayra waidan latakhaduuka khaliila haddaad tooda aqbali lahaydna waa ku soo dhowayn lahayeen baa ilaahay leeyay saaxiib bay kaa dhigan lahayn aadamaha barh baa jira kugu dirqinayo kugu cadaadinaya xagga xumaha inaad u weecato ama bulshadu ha noqdo dhaqamiyo xeerar ay leedoo diinta khilaafsan ama ha noqoto dhan hunguriyo ay kaa soo maraan ama wuxuu doonaba ha noqdee dadka barh baa jira kugu cadaadinaya inaad u kacdo xagga ambadka ilaahay wuxuu ku tilmaamaya markaa nebigiisii xataa inay isku dayayeen calayhi salaatu wasalaam inay dhankaa u kaxeeyaan ilaahayna wuxuu sheegay haddaad ka aqbasho latakhaduka khaliila saaxiib bay kaa soo dhiganayaan markaa wararkaa hebel waa nin ragaa lagu leeyahy waa markaa jarka ka boodo waa lagu soo dhowaynayaa ilaahay baa markaa qur-aanka wuxuu leey walowlaa an habatnaak haddaanan annagu ku sugi lahayn laqad kidta tarkanuu ilayhim shay-an qaliila waxaad u dhowaatay inaad in yar xaggooda u weecato haddii nebi maxamed sidaa loo gelayo maxaad adigu u malaynaysaa qof feejigoo soo jeeda oo waxna garanaya saxiyo qaladkuu kala cadyiin diinka iyo diinla'aantu u kala cadyiin soona jeedaoo mowqif qaadan karaya ayuunbaa badbaadaya ilaahay wuxuu leeyahy nebigiisii moxamed ah haddaad weecan lahayd waidan idan laa daqnaka dicfa alxayaat waa laysu idaafeeyey dicfa alxayaat dicfigu asliyan waa labanlaab halkan laakiin waxaa looga jeedaa bay leeyihin shiddat alxayaa nolosha adeegeedaanu ku dhadhasiin lahayn kadeedkeedaaad wax ka arki lahayd gefkaaga abaalmarkiisaaad arki lahayd baa ilaahay leeya haddaad waddada qaldan cararto waddo qaldan waxa ka yimaadaan waa maxay waa waxaan la mahadin marka ilaahay nebigiisii wuxuu ku leeyahy haddaad jidka qaldan mari lahayd abaalmarkeedoo kakan baad arki lahayd wa dicfa almamaat ay qabla almowt bay culammadu iyadana ku tilmaamaan taa macnaheed waxa weeyaan dhibaatadu aadamahay ka timaadaa wuxuu sameeyo haddaad markaa xaqa weydaarataan mashaakilkeedaa la kulmaysaa cid kaleoo kuu gargaartana haddii ilaahay imtixaanka kula rabo ma jirtabaa alla tilmaamaya qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa carabi mahmaahay taqaanay waxaa jirta bay mufasiriintu sheegaan islaan xanuunsanaysay oo reer makaad ahayd gelinka hore xadhig bay tidicdaa tidica sooma taqaaniin xadhig bay soohdaayo tidicdaa gelinka dambena way furfurtaa marka waa qof madaxa looga jiro taasi waxay keensatay inuu gelinna wax dhiso gelinna wax dumiyo bini aadamku waxaa laga yaabaa inaad tidhahdo war qofkaasi waa waalanyahy in badanoo dadka ka mida ah sidaa ku wada masaajidkaad soo gelaysaa waad cibaadaysanaysaa waad wardiyaysaa hadhow baad noqonaysaa maqaaxidaad tegaysaa dadkaad xamanaysaa waxbaad akhrinaysaa intii yareedaad soo shaqotaad rogaysaa haddana saaska rogada marka marna waad eh, xaggaad u socotaa saacadda kalena haddana xagga kale u socotaa waxaa laynaga rabayna waxayd inaynu sugnaanno khayrkaynu shaqaysanno inaynan iska dayacin inaynan xan iyo danuub iyo mashaakil kale ku dayacin waxoogaaga yare khayrkaad soo shaqaysato si awgeed baa ilahay wuxuu leeya walaa takunuu kaalatii naqadat ghaslaha min bacdi quwatin ankaata ha la mid noqonina sidii tii xadhigay tidicday ee soo hoday dib u furfurtay intay adkaysay kadib baa ilaahay leeya xadhigii intay tidicdo haddana dib u furfuraysay taasoo kale ha noqonina baa ilaahay leeya subxaana wa tacaala aadanuhu waxaa dhaca inuu wanaag hayo laakiin mararka qaarka inuu daciifo dabeetana istiqaamadu ka lunto walciyaadu billaah iyo dadka barhbaabay kaba luntaaba diintuba markaa marka hore bini aadamku xaqa xoog uma wecda in yar buu wecdaa angal yar two digri one digri baa laga yaabaa laakiin muddadu hadday dheeraato israarkaagu iyo dembi kumadaxadaygaagu hadduu bato angalku wuu sii dheeraanaya masaafadu markay korodho xaqa ka durkaysaa in badan baad durkaysaa saa awgeed ayaa nabigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam in la arki doono dad wakhti aad waa bariisan doonto adoo mu'mina yusbixu arajulu mu'mina wayumsi kaafira buu nebigu yidhi gelinka dambena u gaalnimo ku dhici doono mid gelinka dambe gaal ah oo gelinka horena islaamay maxaa dadka sidan u wada ee diintoodii marnay ugu soo noqonayaan marnay uga baxayaan wuxuu nabigu ku tilmaamayaa yabiicu diinahu bicaradin min addunya adduunkiisii diintiisiibuu wuxuu siisanayaa in yaroo adduun ka mid ah. midii sultad iyo magac iyo maamuus buu siisanayaa midii maal iyo waxbuu siisanayaa waxay doontaba ha noqoto shahwaatu nafsiga wax ka un marka wuxuu nabigu ku tilmaamaya qof ilaa iyo ka baxa ay la gaadhayso oo gelina muslimna gelina gaal noqonaya sababtuna ay tahay hunguriga adduunyao qofka jiitay ilaahay qur-aanka tusaalayaal badan buu markaa inugu siinayaa nooc walba ka mid ah tusaalayaalka qur-aanku bixiya waxaa ka mid ah duul culamaa ahaan jiray oo ilaahay aayaadkiisa yaqaanay oo dabeetana fitmoobay oo kadibna kitaabka xagga dambe ka xooray soomaalidu waxay dhahaan wadaadkaa hebel waa kitaab xoor yacnii kitaab buu sidan jiray maantase nin kitaab la weydiinaya maaha kitaabka meel buu iska dhigay shaqo kaluu wadaa waa qof wax garanayay laakiin can qasdin uga weecday meel cidlaa cararay ilaahay markaasu wuxuu leeyahy nebiga calayhi salaatu wasalaam watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shayطaanu fakana min algaawiin dadka waxaad ku dul akhridaa oo uga warantaa kii warkii baa ilaahay yidhi waxba lamaga magac dhabin kii warkiisa dadka u sheeg kani muxuu ku caanbaxay awalan aataynaahu aayaatina baa ilaahay yidhi aayaadka iyaga baanu siinay waa mid waxgaranaye waa mid waxgaranayay aqoon-yahan ahaa caalim ahaa laakiin fansalakh baa ilaahay yidhi waa ka siimay mansalakha waxaa la tilmaamaa neefka adhigaa marka haragga laga siibayo ma kitaabku war soo jooguu leeyo uu iska siibayo ilaahay wuxuu ku tilmaamay fansalakh waa ka siibtay diinkii iyo aayaadkii la siiyey waa ka siibtay oo faatbacahu shayطaan shaydaan baa raacay shaydaan baa raacay isagaaba laga yaabaa hadduu caliimulisaan yahay isagaaba laga yaaba inuu shaydaanka macallin u noqdo shaydaanku dabagalo isaguu noqdo imaamka shaydaan wax ka baranayo saa dadka loo hallaabiyo ama inay isku wadda yihiinoo israaceen fa kaana min alghaawiin baa ilaahay yidhi inta luntay buu ka mid yahay haawiga waxaa la yidhaahdaa waa did rushd waxaa la yidhahdaa haawiga daalka waxay yidhaahdaan inta badan waa qof aan waxgaranaynoo lumay haawigase waxay yidhahdaan waa qof waxgaranayo lumay ilaahayna nebiga labadaba waa kaafiyey maa dalla saaxibukum wamaa hawa midaan miduu ka suga weecanayana maaha baa layidhi ilaahay wuxuu kan ku tilmaamaya inuu haawiinta ka mid yahay kuwa wax garanaya laakiin baday xaqa dhinac maray waa dhici karta qof inuu noqdo waa dhici karta inay bulshaduba saa isku raacdo iyadoo xaqa garanaysa inay derderto bulsho badani jamaaco badani dad badani si baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya reer banu israa'iil dad ka mida ahlu kitaabkii dad ka mida fakhalafa min bacdihim khalfu kuwoodii fiicnaa baa ilaahay ka warrama iyo dad wanaagsanayna lahayeen jiilal hore aabbayaal magac iyo maamuus lahaa inay ku abtirsanayeen laakiin ilaahay wuxuu idhi fakhalafa min bacdihim khalfun kuwaa duul baa gadaal maray duulkani maxay ku caanbaxeen awalan warisu lkitaab waa dhaxlay kitaabka inta badan mabaadi'da dadka u soo dhintee naf iyo maal u soo huraa kama tagaan dadkay laakiin dhaxalka ku soo gaadhee si qabow ku soo gashay baa inta badan dayaca bilaaba dhaqankeenna waa aragteenoo odayga xoolaha ku dhidada ee shaqaystay aad buu u ilaaliyaa inay ka dayacmin odayguse markuu dhinto caruur iska barwaaqo kori markay xoolaha helaan inba meel bay ka tuuraanoo yanunbaabay kaga soo hoydaan diinka ciddii u soo dhimatay u soo halgantay wixii loo soo maray ogayd way hejisataa laakiin waxaa la tilmaamay qolo iyagu dhaxal ku heshay oo aabbayaashood iyo hooyooyinkood iyo dadkii ay ku abtirsanayeen oo muslimiina unbay la dhashay ayunbay ka dhex dhashay dabeetana islaamnimadu dhaxalkaasay ku soo gaadhay ilaahay wuxuu yidhi kuwii hore qaar baa ka gadaal maray kuwani waa qaar kitaabka dhaxal ku helay laakiin maxaa u caado ah yaahuduuna carada hada ladna wayaquuluuna sayuqfaru lana wain yaatihim caradu milu yaahuduu kuwan caadadood waxa weeyaan birhbidhka adduunya hadday helaan way iska qaataan dabeetna waxa ydhaha waa hafuuru raxiim ilaahay baanu dembidhaaf ka sugaynaa wuxuu doonuu samaynayaa waxaanu leeyahay ilaahay waa hafuuru raxiim ilaahay baa noo dembidhaafi buu taaganyah ma dambi dhaafkanuu sheegayaa ma toobad dhabaayo bani aadamku waa dhacdaa inuu gafo laakiin uu soo noqdo oo sugmo ma soo noqosho sugitaana maahaba ilaahay leeyi ee wain yaatihim caradun milu yaakhuduuh mar labaad hadday soo martaan halkii unbuu ka wadayaa jidkan saasuu hayaabaa ilaahay leeyi alam yuukhad calayhim miihaaqu lkitaabi an laa yaquuluu cala allahi ila alxaq وdarasuu ma fiih wاdaaru اlآakhiraةu khayru liladiina yataquuna afalaa tacqiluun ilahay wuxuu leeyay miyaan kuwaa ballan laga qaadin ilaahay subxaanaه wa tacaala kuwaa miyaanu ballan ka qaadin miihaaqulkitaab miyaan laga qaadin inaanay ilaahay waxaan xaq ahay ka sheegin kitaabka miyaanay daraasaynin daarta aakhiro ayaa u khayr badan liladiina yataquun kuwa ilaahay ka cabsada warmaanku xaquu idinka qabtay baa ilaahay leeyahay afalaa tacqiluun caqli maanu jirin dabeetana kuwa cagsigoodaa ilaahay tilmaamaya kuwii kitaabka ku dheganaa waaladiina yumasikuuna bilkitaab wa aqaamuu asalaata inaa laa nudiicu ajra almuslixiin kuwa iyagu kitaabka haysta oo wax kastoo yimi aan sii daynin ilaahay kitaabkiisa ayuha alaxiba marka bini aadamka haddii zamanku ku dheeraado imtixaanku yaro bataan waxaad moodaa inay diinta faraa ka qaadaan ama inay iska yidhaahdaan ilaahay waa kafuuru raxiimtay waxay doonaan sameeyaan ilahi wuxuu tilmaamayaa mu'miniintii hore rag inay ka mid ahaayeen naf iyo nafiisba diintooda u bixiyeen ku sugmaan iyo kuwa waddada hayo ah sugaya min almu'miniin rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh faminhum man qadaa naxbah wa minhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila waxaa ka mida baa ilaahay leeyahy mu'miniinta rag sadaquu maa caahadu llaha calayh ka run sheegay waxay ilaahay u ballan qaadeen ku sugnaaday mabda'ooda manhajka ilaahay aan dhannaba uga weecanin raggaasi waxaa ka mida kuwa saa ku dhintay iyo kuwa weli jidkii hayoo sugaya wax isbeddelana aanu ku dhicin isbeddelna aan samaynayn mabaadi'dooda iyo diintoodaa kala qaalisan arwaaxdooda iyo naftooda saa daraaddeed waa musiriin mana aqbalayaan maxay tanaasul wax la yidhaahdo inay diintooda wax ka tagaan ma aqbalayaan ilaahii ay ka geeriyoonayaan ilaahayna wuxuu tilmaamay kuwaa sugma xilliga shiddadana in ilaahay sugi doono ama naftu markay baxayso ha noqoto tawxiidka ay ku dhiman doonaan ama malaa'igta wax argagixisee munkar iyo nakiira xabaasha dadka ugu timaada ha noqoto markay su-aasha weydiinayaan ilahay wuxuu leey yuhabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli الhaabiti fi اlxayaati اdunya wafi اlaakhira wayudilu allahu الظaalimiin wayafcalu allahu maa yashaa ilaahay waa sugaa qowlka haabitkaa baa ilaahay ku sugaa nolosha adduun iyo aakhiraba markay geeriyoonayaan iyo noloshooda adduunba iyo aakhiro markay tagaanee xabaasha ku jiraanba ilaahay kuwaasi waa sugaa axiba marka meelaha u baahanay inaynu toosnaano ama diinta ku sugnaanaa waa dhul tiro badan baabu shubahaad buu ka iman karaa waa in diinta qofka laga shaki geliyo casriganna aada u tiro badan waayo waa casri ay fududaatay xumaha in si fudud laysu gaadhsiin karo waa innagaan mobil joobka ku wada sidana ee dunida dabadeeda wixii bale ka dhacda laynoo soo warinayo ee lagugu akhrinayo maanta waxaaba fududaatay dad raba xumaha inay ku caanbaxaan oo raba dad badani inuu galo inaan lacag baa lagu helayaay taasi waxay keensatay markaa shubahaadka la akhrinayo inay tiro badato waagii hore dadka waxaa wax u sheegi jiray laba qolo un dowladda oo idaacad ama t v lahayd oo warkeedu sensorship soo maro ama waxaan la qoro oo madbacada soo maro sensorship soo mara iyo sheekh membarkaa nebi maxamed iska taaga calayhi salaatu wasalaam oo isna diinta ilaalinayo diin ku sugan oo sansorship kitaab iyo sunno a ah mara isna hadda waa mimbaru ma laa mimbar allah baynu ka maqallaa maxaa la yidhaahdaa aljaziiri hadda nin waliba waa hadli karaa nin walibana waa warrami karaa nin walibana waa sheegi karaa sansorshipna ma jiro cid waliba waxbay sheegi kartaa xataa soomaalidu kuwooda waalan bay dhegaystaan arwaalanoo tiro badan baa baalkan ka soo hadla maadaama shahwaadku ay badan yihiin shubahaadkuna tiro badan yihiin fitankaa tiro badan markaas sugnaantu inaan la suga mooyaane way yaraanaysaa dadku inay qumanaadaan wax sahlan maaha inay qumanaadaan maanta waxay u baahan tahay mujaahada bay u baahan tahay hadday tahay shahwat اljins hadday tahay shahwat اlmaal hadday tahay shahwat اljaahi wالsulطaan xirsiga iyo طamacaa tirada badan leh dadku maanta aad baa fitanku u badan yihi xagga diinta fitan baa ka socda oo ama ha noqdo dulmi iyo duqaad iyo dad dadka laaya oo xidha oo daroon ku toogta oo nafta isugu keena oo haddaad dhowr salaadood tukata ku odhanaya terrorist baa tahay dunida maanta taasaa caan ka ah e, dadkii miidiyaha waaweyn ee dunida la dhagaysta lahaa summad waxay ka dhigeen qof kasta oo muslima ah inuu shaabadaas iskaga shaabadaysayi marka kollayba marka hore dembiilaata inaad sacdaysa mooyaane halkay qaacidadu ahayd dadku inaanu dembiilayaal ahayn ilaa iyo dembi lagu suga mooyaane waa cagsiga hadda baradada haddaada shahaadata dembiilaa tahay inaad sacadayso inaad dambi gelin mooyaane marka fitnadu waa tiro badantay qur-aanka ilaahay wuxuu inooga warramaya dad badanoo diintoodii lagu itixaamay fii suurati alkaaf innahum fityatun aamanuu birabbihim kuwa ilaahay ku tilmaamaya godka galay min alqusuur ila alkuhuuf bay qaateen waxay dhahdaan abnaa'i almuluuk bay ahaayeen carruurtii boqorradu dhashay laakiin diinla'aan baa lagu qasbay dabeetana waxay doorteen inay iska hijroodaan xaggay u hijroodeen meel kale markay waayeen god bay galeen laakiin godkaasaa ilaahay ku badbaadiyo saddex boqoloo sannadood bay god iska jiifeen oo ilaahay arsaaqayo ay jiifeen dabeetana lasoo kaakiciyey innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum huda dhallin bay ahaayeen baa ilaahay leeyay dhallin yaro ilaahay rumeeyey allana hanuun u kordhiyey aayaadkaasi marka ilaahay ka warramo cismada la raacinaya waxa weeyaan fitnatu diin qofka hadday ku dhacdo asuxba asaalixa iyo aakhira xasuusteeda labadaasay aayaadku xagga dambe ka tilmaamayaan waxaa kaloo qur-aanku inooga warramayaa qaar iyaga laba laayo u gutay asxaabi اlkhduud suurat اlburuuj kuwa ilaahay kaga warramayo magaalo dhan oo inta godod loo qoday dhammaanteed dab lagu guray baa ilaahay qur-aanka kaga warramaya waa magaalo iska dhan oo nin leeya anaa rabbiyay rumeeya oo yidhi war annagu ilaahay baanu rumaynay dabeetana iyagoo arkaya dab lagu guray oo weliba dabka markii lagu guranayay la daawanayay iyana waa tusaale kale oo sheegaya dadku diintooda siday ugu dhegan yihiin oo ilaahay qur-aanka inoo tilmaamaya xataa haddii lagu gubayo inaad diintaada haysato haddii dalkaaga lagaa saaro ood hijroto inaad diintaada haysato si awgeed bee nebigu calayhi salaatu wasalaam xilligii maka la joogay ayaa khabaab ibnu arad saxaabigii la odhan jiray xadiidka bukhaari wuxuu leeyahay nebigaanu usoo ashtakoonnay isagoo hadhqoodalka kacbada jiifa ayaanu u nimi buu yidhi mutawasit biburda ah markaasaanu idhi ilaahay rasuulkiisiiyo maad ilaahay noo baridid dhibtan allah naga kor qaaday maad ilaahay guul noo weydiisi iyo gargaar wuxuu nabigu ku yidhi dadkii idinka idinka horreeyay mid ka mid ah inta la qabto god loo qodo miishaan halka laga saaro ayaa laba loo kala jeexi jiray arrinkaasina diintooda kamay celin jirin ama gafeedh bira fargeeto bira inta la soo qaado ayaa lafta iyo hilibka lagu kala saari jiray iyagoo nool famaa yasuduhu dalika can diini waxaasina diintooda kamay celin jirin buu nabigu ku yidhi calayh salaatu wasalaam muxuu taariikhda ugaga warramayaa nebigu waxaa la rabaa inay adkaystaan inay habaat laga helayo sugnaan inaan diintoodu waan baahday looma bahalo cunay soomaalidu ku maahmaahi jirta waa lay dhibay diintaada loogama tago waana la maagay diinta loogama baxo saa awgeed ayaa waxaynu u baahannahay diinteena inaynu ku dheganaanno fitanka ilaahay uu inooga warramay waxaa ka mida ah maala suuratlkahf jimco kasta waynu akhrinaa dadku inay sunnato maalinta jimcada la akhriyo ayuu yaqaanaa maxaa loo ahrinayaa waxay culammadu yidhahdaan ama xadiista ku soo arooray akbar dajaal fi lcaalam soo bixi doona dajaal cawar ninka la yidhaahdo suuradda tani inay tahay waxyaabaa layskaga dafciyo layskaga celiyo nebiguna wuxuu odhan jiray fitno ninkaa fitnadiisa ka weyne dunida soo mari mayso ee addoommaha allow sugma suuradda inaad akhrisataana waxay kaaga tahay waxyaabaa ilaahay subxaana wa tacaala dadka kaga celiyo dadka badh iyagu nicmada ku luma kuwaasi waa shiddadii sugma la leeyahay qur-aanku wuxuu inooga warramayaa qaar iska foqoro ahaayoo lahaa mar uun ilaahay hadduu maali siiyo inta loo dhiibay dabeetana bidhaantiisaba dib loo waayey markuu maalka helay kibir iyo xumo iyo inuu xuquuqdii ilaahay bixin waayo ka sii qaaday wa minhum man caahada allaha lain aataana min fadlih lanasadaqanna walanakuunanna min asaalixiin waxaa ka mida baa la tilmaamay kuwaa xunxun ee munaafiqiintii ahaa qaar le ilaahay haduu fadligiisa wax laga siiyo wa sadaqadaysan lahayn oo dadka saalixiintaa baanu ka mid noqon lahayn markii ilaahay siiyeyna bukhli lagu itixaamay iyo inay diintaba ka jeestaan idan shiddaduna dadka badh waa lumisaa badhna waa sugmaan nicmaduna dadka badh bay lumisaa nicmada lafteedu iyo barwaaqada iyo badhaaruhu dadka badh buu lumiyaa oo diinxumo ka qaada dadka badhna waa sugmaa sideedaba shahwaatu nafsigu waxay ka mid yihiin waxaa laynagu itixaamay waayo bini aadamku xoolaha waa jecelyi ilaahay baana inugu abuuray inaynu xoolo jeclaano wainahu lixubu lkhayri la shadiid wa tuxibuuna almaala xuban jama wauxdirat ilanfusu shuux nafta bini aadamka waa iskaga xaadirsan tahay xoolo jacaylka iyo yay ku dhaafinta laakiin waxaa layna baray sida bakhaylnimada laysaga daayay diintu inoogu yeedhay ee wax loola baxo saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa markii la yidhi wauxdirat ilanfusu shuxa waman yuuqa shuxa nafsihi baa ilaah qofkii alla ka dhowro bakhaylnimada naftiisa taa macnaheed waxa weeyaan hadday maal tahayna maftuun baato waad imtixaamantay hadday shiddo iyo dhib tahayna waad imtixaamantay haddaad jaah iyo madaxnimo iyo maamuus haysatana waad imtixaamantay laakiin su-aashu waxa weeyaan yaa qumanaan kara yaase toosnaan kara toosnida iyo sugnaanshiyaha dadka inteeba heli karta dad badan oo markaynu dooranayno af macaan inoo sheega oo yidhaahda waxan baan qabanaya waxaan qaba markuu siyaasadda gale u meel gaadho baynu dib u weynaa waa imtixaan kale waa jiraa dad sugmi kara oo dee qur-aanka iyo axaadiistuba dad badanoo sugmay bay inooga warramayaa dad badan markii hore masaajiday nala joogano dad khayr qabay ahaayeen markay maal heleen baaba la waayey oy rabshadu ka shaqeeyeen dad badan marka fitanku dhacay iyo dagaalada iyo mashaakilku yimaado ninkii shalay tasaful ahaa oo dhig bini aadam u haliilayo qori la ordayuunbaad arka ole reer hebel haddaynan meel ku ogaanin ama dhig muslim dafirayo ole wax aanu idinka gar leenay ma jiro oo dadka madaxay suga warsoodihiisa filawalka ah xaggaad xaggee waxaagii mareen cibaadadaadii xaggee ka baxday yacni reernimada markii la taabtay ayuu kitaab allaba ilaabay meel iska dhigay reerka inuu wax ka dhiciyuunbuu u xidhxidha idan waxoo dhamme waa imtixaan dunidu laakiin waxa isweydiinta leh yaa sugnaanaya yaa diinta ku sugnaanaya oo xejisanaya waxaynu u baahannahay markaa u soo koobayaay inaynu cabsida ilaahay laasimno ilaahay waa kaainaa leh ilaahay kaa cabsada oo walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun waxaa laga yaaba khudbad kastoo jimco in laydinku akhriyo yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaati walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun maalin kasta waxaa laynoo xasuusinayaa khudbad jimco ah waxaa layna leeyay war hooy adduun waa dhib badan yahe sugnaada maalin kasta waxaa laynoo xasuusinayaa waxaa la ogayay nafta bini aadamka ayaa labcalabacdeeda qumanidu inay ku adag tahay oo inu sugnaadaa inaanay fududayn ilaahayna qur-aanka dhul badan buu inoogu tilmaamayaa dad imtixaanaadka inta la geliyay ku saaqiday hadday siyaasad tahay boqorro gaalnimo doortay baa ilaahay ka warramaya fircoon ka mid yahay oo namruud ka mid yahay oo dad xun boqorro markay xaqa arkeen hanuunayna waa laga warramayaa gabadhii saba ka talinaysa iyo kuwo markay qabteen cadaalad ku maamulay baa laga warramayaa nebiyullaahi daawuud iyo nebiyullaahi sulaymaan iyo taaluut iyo wixii la mid mida qaar maal helay oo lumay baa ilaahay ka warramaya fircoonka lahaa laysa lii mulku misra iyo qaaruun iyo dad la nooca kuwo xoole iyo waxelay baa laga warramaya oo dariiqa saxa ah ku sugay sida nebi sulaymaan iyo ilaahay maal iyo boqortooyaba isugu daray kuwo nooc waloo tusaale ah baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka waa inoogu tilmaamo kuwa diintoodii lagu itixaamay baa laga warramaya ku guulaystay kuwo diinta lagu itixaamayo saaqadayna waa laga warramayaa marka waxaynu leenahay ku soo koobaynaa adduunku waa imtixaan kuwa shahwaad lagu itixaamay oo guulaystay sida nebi yuusuf iyo maryama marka waxaan ku soo gebagabaynaya ku koobayaa nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam tucradu alfitanu cala alquluubi kaalxasiiri cuudan cuuda quluubta in imtixaanaadka loo soo bandhigo iyadoo tiro badan qalbi kasta oo imtixaankaasi guulaysan waayaana dhibic madow in lagu dhigayo kii ku guulaystana dhibic cad in lagu dhigayo dadkuna inuu u qaybsami doono kuwa markaa qalbigu madoobaado oo aan macruufkiiyo samuhuba gelin iyo kuwa qalbigooda uu iftiimayo oo haddiiba wax ka dhacaan istikfaarta boobaya oo markiiba ilaahay u soo noqonayo toobad keenaya labada nooc bay dadku u qaybsami doonaan aakhirka marka waxaan ku soo goobayaa ducadaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuna barayo allahuma ya muqaliba alquluubi habit quluubana calaa diinik ama allahuma ya musarafa alquluubi sarif quluubana cala taacatik inaynu baryada ilaahay badinno dadaalkana badinno meelaha khayrka lagu hayana laasimno qur-aanka akhriskiisa badinno asbaab badan baa jira oo sugitaanka keenta haatanse ka gaadhsiin mayna guud ahaan waxaynu leenahay dhulka cilmiga iyo diinta iyo dikriga iyo cibaadada lagu hayo ha ka fogaani haddii kale yaygu wuxuu cunaa buu nebigu tilmaamay adhiga tiicda ugu baxda waraabuu xoolaa waa didiyaayoo neefka dhinac u dhaqaaqa kaas buu bahalku eriyadaa marka haddaad dhulka khayrka ka durugtana waad lumi haddaad dhulka khayrka ku nafta ku xejisana waa lagu xasuusin oo waa lagu waanin oo waad wardiya oo ilaahay baad ka cabsan oo qur-aan baad dhigan oo diinta kori oo aadna sugitaankaaga badan doonaan wsala allahuma cala muxamadi wcala alihi wasaxbi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin